subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo talaadaha taarikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha labaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaal culus ayaa ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana la soo sheegayaa inuu ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimashyo dhaawac dhanka kalena somalilan waxay sheegtay in ciidamo ka tirsan maamulka puntland ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada somalilan ay kaga sugan yihiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale golaha wasiirada soomaaliya ayaa ansixiyey heshiis militari oo dhex mara dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta sidoo kale waxaad barnaamijka falqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan ciidamada amniga magaalada muqdisho ayaa waxay toogasho ku dileen nin ka tirsanaa kooxda al-shabaab kadib iska horimaad dhex maray ciidamada amniga iyo sidoo kale koox hubaysan oo kooxda al-shabaab ka tirsan sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan xubinta kalmaan waa mar kale iyo barnaamijka heestaasi waxay daafuur ahayd barnaamijka falanqeynta wararka haddaana ku bilowno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa maalintii labaad ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada somalilan iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka sida ay wararka sheegayaan dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jiro dhimashiyo dhaawac waxaana ee eh, markaasi issoo taraya baaqyada loo jeedinayo dhinacyada halkaasi isku haya waxaana loogu baaqayaa in dagaalka si deg dega ah loo joojiyo islamarkaana ay ka shaqeeyaan sidii shacabka ku dhaqan magaaladaasi ay nabad u heli lahaayeen magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa bilooyinkii lasoo dhaafay ka dhacaya rabshado ama dibadbaxyo rabshado wata iyadoona ciidamada somalilan iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ay ku dagaalamayeen shalay markuu soo baxay warmurtiyeed ay isimada dhaqanka gobolka gobolada sool sanaag ay ka soo saareen xaaladda goboladaasi islamarkaana somalilan ugu baaqay in ay ka baxdo goboladaasi ayaa waxaa magaalada ka dhacay dagaal toos ah kaasi oo dhaleeyay khasaaro iskugu jira dhimashyo dhaawac saaki ayaa mar kale waxaa ka bilowday magaaladaasi daafaheeda kala duwan islamarkaana la maqlaya dhawaqa rasaas culus dadkii ku dhaqnaa intooda badan ayaa barakacay kuwa qaarna ay dagaalamayaan sida ay sheegeen goobjoogayaasha ku dhaqan ama ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool somalilan ayaa iyadana sheegtay in ciidamada somalilan ee ku sugan magaaladaasi weerar lagu soo qaaday islamarkaana ay iska caabiyeen ciidamada islamarkaana xerooyinkooda ay ku sugan yihiin somalilan xukuumadda madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa ay sheegtay in markaasi ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland ay soo tallaabeen xuduudda islamarkaana ay weerar ku qaadeen fariisimaha ciidamada somalilan ay ku leeyihiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan ka wareysanay qof ka mid a dadka deegaanka ee magaaladaasi ku sugan maqribkiisaakasi bilaabatay koonaha hotel xamdi baa isaa ka bilaabtay xabad saaka ciidamadii somaliland waa lala kacay haddeetan banaanka midaaba la haystaa oo marka maxaa khasaara oo saaki dagaalka ka dhashay wallaahi niyo khasaaraha lama sheegi karo xabaddu way socotaa wayna bilaabatay khasaaradii dhaawaca waa jiraa laakiin w khasaaraha lama sheegi karo xabaddu way socotaa wararka waxay sheegayaan in saaki magaalada afarteeda koono uu dagaalka ka bilowday ilaa haddana dagaalka uu socdo dadkii shacabka ahaa bal ka waran wallaahi niyo dadkii shacabka ahaa dee dagaalku dagaalka uu ka bilowday oo meelo badan basaa ka qarxay wixii shacab ahaa intii badnayd shalay bay ada ka baxeen xoogaagii intii ku hadhayna maanta subaxii bay ka baxeen haye hindigayaa ku xilmitay maano saas xilligoor ku bilaabtay maane wallahi nin waxaa dalaasha caanood waa sidii dee dagaalku u bilowda shalay wuu socdaa xabaduna way dhacaysaa way socotaa waana la isku haystaa xaaladeeda waxaan ku laba lagama karo haa anigu eh, deegaanka ka mid ahay de magaalada dadki deegaanka kamid aha marka ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka shalay waa ku dagaalameen bal ka waran dagaalkii shalay ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada laascaanood khasaaraha ka dhashay wallaahi dagaalkii shalay ka dhashay khasaaro badan baa ka dhashay oo dhimasho badan leh dee eh, dagaal eh, waxaan ku yidhi ku dhacay buu ahaa eh, waxaan ku yidhi weerar oo ciidamada somalilan kusoo qaadeen dadka deegaanka markii dambena ay deegaanka iska caabiyeen khasaaro badan oo ka dhashay eh, oo dhibashay iyo dhaawacbale ismada waxay ku sugan yihiin magaalada laascaanood eh, dhanka kalena wasiiro ka socda xukuumadda somalilan magaalada ay ku sugan yihiin bal maxaa marka ay ugu shaqeyn laayihiin sidii magaaladaas si ay nabad u noqon lahayd nabadda hore isimada way uga hadleen macnaha dad isimada deegaankai lafgaa deegaankooda way ka hadleen in sidii magaalada ay uga baxaan ciidamada somalilan oo dee markaas wada hadal u yimaado waa looga wada hadlay markii dambana ciidamada somalilan iyagaa ismo kamida waxaan ku soo weeraray markii dambena ciidamada deegaanka iyo ciidamada somalilan way iskacan saareen oo waa la iska celiya ciidamada kaasini waxauu ahaa qof ka mid a dadka deegaanka ee ku sugan magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool oo inoogu ee dagaalka halkaasi ka socda iyadoona wararka ay sheegayaan in magaaladaasi saaki dagaalka ka dhacay uu yahay mid aada u xoogan islamarkaana laga maqlayo hubka noocyadiisa kala duwan wixii war oo kusoo kordho wararkeen iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal haddaan eegno xukuumadda soomaaliya ayaa xali waxa ay meelmarisay ama ay ansixisay heshiis sharciyeed oo ku saabsan horumarinta iyo maaraynta ee markaasi la xiriira militariga iyo amniga la dagaalanka kooxaha argixisada kaasi oo dhex maraya dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta kulan deg dega ah oo ay xal yeesheen golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey heshiiskaasi ee militariga iyo amniga ku saabsan oo dhex maraya dowladaha imaaraadka carabta sidoo kale golaha wasiirada ayaa meelmariyey hindi sharciyeedka horumarinta iyo maareynta kulumeysiga dalka golaha wasiirada ayaa xalay kulan deg dega ah iskugu yimid waxaana markaasi lagu meelmariyey labadaasi sharci haddaan la eegnona ciidamada amniga soomaaliya ayaa xalay waxa ay markaasi toogasho ku dileen nin ka tirsanaa kooxda al-shabaab sida ay sheegeen booliiska weerar iska horimaada ah oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo sidoo kale koox hubaysan oo ka tirsan al-shabaab sida booliiska ay sheegeen ayaa waxa uu ka dhacay degmada hilwaa ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha ciidamada booliiska qeybta bare ee gobolka banaadir ayaa xalay ay sheegeen in toogasho ay ku dileen nin la sheegay inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab kadib markii isaga iyo laba nin oo kale ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ciidanka booliiska soomaaliya ay ku leeyihiin degmada hilwaa gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha kooxdan weerar ka qaaday ama kooxdan weerarka ku qaaday bar control ciidanka ammaanka ay ku sugan yihiin ayaa waxay isku dayeen inay weer inay la dagaalamaan ciidanka booliiska balse ciidanka ayaa iska caabiyey waxayna toogasho ku dileen mid ka mid a ah kooxihii weerarka soo qaaday isla markaana watay qori lagu magacaabo ama qori magaciisa ee loo yaqaano r b g kaasi oo ciidamada ammaanka markii dambe ay gacanta ku dhigeen ciidamada amniga magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxa ay sameynayeen howlgallo kala duwan oo ay ka sameynayeen xaafadaha magaalada muqdisho iyadoona mararka qaar ciidanka ay la kulmaan iskahorimaadyo kaga imaanaya kooxaha hubeysan oo burcadda iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab iyadoona ciidanka booliiska xali ay ku dagaalameen koox al-shabaab ka tirsan gaar ahaan ee degmada hilwaa ee gobolka banaadir dagaal ku dhex maray weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka qeybaha dambe ee barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay waxaa la yidhi dagaal wuxuu tirtiro iyo dhib u taransho mooyaane ninna kuma tanaado shar baa loogu tegayaae tahriib iyo qax buu leeyihiiyo kala tabaaloowe tabaryarina waa leeyihiiyo weliba taagwaaye tafantoofna waa leeyihiiyo tuugsi ku aabaade taqwad xumana waa leeyihiiyo tubihi naareede tarabtarabna waa leeyihiiyo tacasi joogteeye war wixii colaa talinayuu toobadda u areesow aniguna waxaan maqli jira da'yartii kacaysaba intaad dooxanaysaan dabar go'ayne war cabdulla waxaa kaloo la yidhi damac male walaalkii ninkii dooxa oo dile madux dhaamo kii dayriyee diida gacalkiiye dabka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy wartaajoo waxaa kaloo la yidhi walaalkaa diloo dooxnina darajo kuma helo war waxaa kaloo la yidhi marba luuqad lagu loolamaa laxowg yaallaaye laascaano lahankaas ka kacay luriya ciilkiisa qabeen ha loo raadiyaan tala ku soo looji war kalamaaney laas aanod geeka dagaalku dhiyan eedankuhuma war madeeyow ah. maxaa kaa galay sootii hadda kahor lagaa soo tarxiilay naw wartaa boqor buu madoobaa beri hore ka xaalsiiyey war unuqdudaas ma nii jirto dadka bogsho bur'ad ilaaheen marya qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinayaa qalad ba qalad lagu sahayaa waryaa ooyaya war calaa kulli xaal soomaaliyu meelay joogtaba dagaal wuxuu galay wuxuu gudo way taqaan cid ka faa'iidday inaan la soo arkinna waa la yahay waana wiil iyo walaal seeg marka waxaan dhihi lahay ragga dagaalamaya nimayahow dad lama beero mana baxo sidii geedo maogtihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha war walaalaan isuraynin col iyo weerar kuma fiicna waxna lagama faa'iido marka waxaan dhihi lahaa yaan kala walwaalin yaan la kala wareerin waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone wah higaasku kujaban weerahayte aryaadhaha warya dhammaantiis anigu waxaan dhihi lahay dheexaad walaaciyo welwel iyo dhibaatiyo walbahaar u joogtee haddii aadan waalnayn waana kuuma laabnee wakhtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha war kalamaanay waxaa la yidhi dable garasho liitoo si uu maatida u laayo iyo beleda loo layliyey iyo qoriga liifkiisa qalbiguna la xaamadan yahaa gelaya luuqluuqe marka markaasuusan kaa laqdabo jiifna kaa ladine xabadahana kuu laasimaa maalin iyo leyle qof dayoobay leexleexashadu waa u liibaree asagoo dab loocloociyaa hay laleeyahay dagaal ooge liidhara hubkana dhiiba lacagtiisa oo dabaq ku layrsanahayo gacantu laadlaado oo labeeni fuusho wuxuu liqa u soo taagan oo laftiya dhacaankiyo bulshada cunaya liiggooda godabtiyo lugooyaduna ay tahay ladnaantiisa ama helaya leefleef markii galowgu luuqeeyo unbay nabad duleeb iyo ku tahay hahiya laandayre dadkan laxaw dhaliyaa hongo'ayn baa ku laabudan warhangolo waxaan maqli jiray liibaan male adduuno looxiyo qadiisuba marbay kala lumaano aan liilaaf baa lagu qorin gabooso adin waliba ku tabtay hanta aad ku lulatana waad u weydaa wargabay iyo anaba ma taqaaniine anigaa waayo araggaha iga dhegaysta dagaal iyo duulaan walba dhibanihiisa koowaad labaad saddexaad iyo afraadba waa shicibka hooyo ayaa gaashaanqaadkeedii ku waayaysa marwe ayaa gacliheedii kaga libdhayaa dunida dahsoon saaxiib ayaa saaxiibkiisii kale dharaar cadwidku kala kaxaynayaa walaal ayaa geerida si arxan daran uga garba garbaduubaysaa walaalkiisa kale oday iyo afadiisa ayaa kala ambanaya waalid iyo ubadkiis ayaa isweynaya macallimiin iyo ardaydooda ayuu wedku kala eriye dibjir ayaa darbigii uu ooyan jiray kaga lumayaa dunida madaafiicda iyo burburka xoogsato ayaa qutulyoomkoodii ku baaba'ayaa dhexda labada madfac ee weerar iyo weerar celiska deedna hambada soo harta ayaa kala furfurmi oo kala furfurmi oo sii kala furfurmi deedna kala firxan iyaga oo argagaxsan waa kuwa iyaga oo qaaqaayaran waddooyinka ama xeryaha qaxootiga horay iyo gadaal u dhex socda waa kuwa iyaga oo aantii hore kasoo kabsan tu kale food saaraya waa kuwa ay maskaxdu dowladu ka gaabisay ama ka daciifisay weelaynta iyo diiwaangelinta silsiladaha dhacdooyinka ee isdabajoogga ah waa kuwa iyaga oo gacallooyinkoodii waayey iyo kuwii ay jeclaayeen haddana naftooda gorgortan ku jirto waa kuwa hoobaadka nafsadeed ku dhacay ee sidii wax maran iska daba wareegaya waa kuwa oo waa kuwa ku dhibban meel weliba war cabdikuusow warkaaga waxaan u gartay dhamtii iyo diridhigtii madaafiicdii darayd intii aan ku dilin markay sii kala rideen qaar baa duur bahal ku cunay qaar baa dibadaha ku lumay qaar baa doon lagu raro badweyn lagu daadiyaa daryeel qarannimo la lawaa xadgudub naxariis darraa darxumo hoy bay u tahay war axmedow dabka shidana la hadamiye magaalada laascaanoodoo baryahanba foolanaysay waxay saaka saakaalaysaydii umushay dagaal iyo go'aammo isdaba jooga garaadadii markay soo saareen go'aammadii shirkooda ka soo baxay iyo xabaddu markay faniintay wakhti uma dhexayn warfaafinta somalilan oo laascaanood joogaana wuxuu sheegay in ciidamada xarumahooda lagu weeraray garaad jaamac garaad caline wuxuu yidhi waa la soo weeraray labada dhinace is eedaynaysana ee mid weliba leeyahay waa la soo weeraray magaaladay wada joogeen weyn ninkii aamina awood leh war waxaad ka tagtay ummad waliba aayaheeda inay garato iyada haali war waxaan daawaday garaadkii hogaaminaya iyo shirka laascaanoodoo leh dagaalka ha la galo ha la diriro ha la isdifaaco oo cadowga ha laga hor tago marka waxaan la yaabanahay haddii salaadiintii iyo nabadoonadii colaad ku baaqaan yaa nabad ku baaqaya war anna waxaan la yaabanahay dowladdiioo wadata dabaabaad hadday shacabkeeda ku duusho yaa difaacaya war madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin waxay ka mid ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxayna ka goosteen markay ay arkeen ciidankiioo shacabkoodii weeraraya oo dabaabadihii iyo diyaaradihii lagu gaday cashuurta shacabka lagu duqaynayo markaas bay snm noqdeen marka waxaan maqli jiray laba talaba isasaaroo weligay laba tagoogo isma saarine nimankii taa ka dagaalamay inay dabaabaadkii iyo ciidankii dowladda somalilan ku weeraraan shacab uguma fadhiin war dowladdu ciiddeeda iyo xuduudkeeda inay difaacdo xaq bay u leedahay mar horena madaxda somalilan waxay sheegtay in halka laascaanood argagixisa ku lug leedahay war hooyo iyo lix carruura oo ay dhashay toddobadoodu madfac ku habsaday laascaanood waana ku dhinteen marka argagixisada caalamigaabay ahaayeen miyaad naga dhaadhicinaysaa war laascaanood waxa ka dhacay looma kala harine waxaa layidhi ciidan puntland ka socda ayaa xabadda magaalada ka dhex bilaabay siyaasiyiinta dani ka soo horjeedaana waxay leeyihiin aaranjaana fidnada hurunteeda qayb ka ah marka shacabka gobolka sool dhinacna uma fayooba masool baana lagu haystaa naw aan xuduudka british somalilan brkitigert wuxuu maraa garoowa agtiisa xaggee ka waalan tihiin war waxaa layidhi meeshii laba maroodu ku dirirto cawsaa ku gacan galay calaa kulli xaal anigu waxaan maqli jira dulmi doono dulmi diidaan aragne dulmi diidow dulmi doonhey isku naqan abdulwadiin weliba ku tabtay dood cadaalad ah dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoona ow dab hulaaqay nagatee waradnimaday waxaad ka tagtay eh. anaa dawlada anaa darajale waxaan doona fali eh kadigtoonow dabhulaqay noqotee dendambeeton dibu bixiyaan ka dardaarmee kadigtoonow dabbalaayay noqotee war kale maanay war ma haysiine xabaddu ah. laasacaana kuma ekee garowey xataa ka faniintay waxaa weeraray baa la yidhi goobihii loo diyaariyey isdiiwaangelinta ah. ciidamo ka soo horjeeda waxayna aaminsan yihiin ah. in madaxweynaha puntland deni uu hawshan muddo kororsi ku samaysanayo waxaana arrinta daba qabtay baa la yidhi salaadiinta buntland oo uu hogaaminayo islaan ciise islaan maxamed ciidankiina waa uu ka saaray baa layidhi goobihii xalay ay soo galeen mucaaradka siciidani ka soo hor jeedana waxay leeyihiin isdiiwaangelinta hubaysan oo muddada lagu korosanayo aqbali mayno marka waxaan la yaabanahay siciidani maa sida lafta gareen shir dib u heshiisiina qabsado war haddadani maasagaa saxiixay shirkii wadatashiga isagu urgogosha koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabkaa dhigaye gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka sacdiye yaasiin may dhigta gogosha dib u heshiisiinta buntland horta buntland shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ma lagala tashaday war koonfur galbeed xalkeeda macal madaxweyne xasan shiikhaa ka wadayeeyeye gogosha dib u heshiisiinta buntland ma lagu casuumay war horta in la dhiga sow kama horrayso war buntland waxay tiri dowlad madax bannaanaanu dhaqmaynaa boowe arrimahanaga annagaa ka tashanayno yeereena waar wallaweynay qaranka somalilan xadgudub ma aqbalayo gogalna uma dhigi kartiin shir dib heshina ma qaban karsiin war anugu waxaan la yaabay puntland waxay tidhi waxaa qalalaasaha ka dambeeya madaxweynaha jabuuti madaxweynaha soomaaliya iyo kan somalilan gobolka gadana maalin dhowey siyaasiyiin ka hadasha waxay dhaheen ciidanka gorgor waxaa ka soo qaadaya gobolka ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheikh reernaas caanoodna maalin dhoweed waxay dhaheen dawladda jabuuti iyo dawladda federaalka garteenna ma geli karaan marka waxaan la yaabanahay ayaantan madaxweynayaasha laysku duubayo maxaa isku dembi ka dhigay mustaqaylada ka taagan muddo koror siday u badan tahay eh. samigay cabdullo la yaabanna waxa uu yidhi eh. how hogaanka kii walbo heela eh. hal sanaaxow uula heera hogaanka kii walbo heela hal sanaaxow uu haybiya war kalemaanay war ma haysaane sharci sharci sharci nidaam nidaam nidaam aan maqli jira khilaaf khilaaf khilaaf walku gudubay war horaa waxaa loo yidhi sharciga ilaali ha ku ilaaliye war walweyne goormaa sharci yeelateen war sharci lahayn waa dadan qaanuun lahayn dadan ah. qaanuun lahaynna waa dadaan xeer lahayn warwar ma haysiine eh. wax badana sharcidarra laydinku dhaqaye eh. konton iyo dhowr sanno kadib eh. hay-adda nisa maantay sharci noqotay oo weligeed waxay samaynaysa ma sharcidarray ahaayeen war la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan miyaadan maqli jirin war sharci hadday tahay miyay dadka aqalladooda ugu geli lahayd aw maalin walaageed fala kortafal laakiin waa infaatukum yaa haytay wargooyin war ma haysiine hay-adda nisa waxaa la yidhi ciddii talada haysaa waxay doontuun bay samayn jirtay waxay doontay dili jirtay waxay doontona waa dayn jirtay sharci lagula xisaabtamana ma lahayn xeer iyo qaanuun ilaashana ma lahayn hedeega mahad baa u sameeyey soo maaha warwar waalanine golaha shacabka waxay cod aqlabiid ah ku ansixiyeen sharciga hay-adda nisa ayaantaanoo dhan waa akhrinaynaa waa kuwii lahaaye hadda ma xiftiyeen war markii golaha shacabku ansixiyeen xeerka hay-adda nisa agaasiimaha mahad salaad wuxuu yidhi sharcigani wuxuu ilaalinayaa muwaadinka soomaaliyeed wuxuuna xoojinayaa la dagaalanka khawaarijta iyo fidnawadayaasha mana dhici doonto hay-adda inuu nin walba siduu doonayo u adeegsado marka golaha shacabka waanu mahad celinayaa aqalka sarena waxaan ka codsanayaa inay ansixiyaan iyaguna war ilaa ilaaimaha salaad waxau la aamusnaay sharci la'aantay aheed war mar horaa taliya shib loo bixiyey war haddii hay-addii sharci laga dhigay hadda kadib inuu hadli doonaan u malaynayaa war haddaba wuxuu ku yidhi sharciga wuxuu ka hortegayaa in tagrifo lagu sameeyo magaca hay-adda ninkaa hortiis may gurigala runtiisu horta sharcigama ninkii ku shaqaynayaa sameeyey aryaadhaha sharciga nisa in la islaawada akhriyo la ansiixiyo wow eekeed in la islaawada akhriyo la ansiixiyo waa eeheed fariimahaasi xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebgabo u hayaan barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheekeen uu farsamaynayey nabadgelyo